السامع المتكلم للإمام الجماعة عليه رحمة الله نسأل الله فيه التوفيق والسداد والإخلاص له تبارك وتعالى majliskan oo majliskii afaraad ee majaalista dulmarka i sharaxa kooban ee kitaabka tadkirat saamic almutakalim ilimaam ibn jamaca caleyh raxmat ullah habeenkana waa sagaal eh, bisha afraad amaba rabiicun athaani kun afar boqol sideed iyo soddonka jirada nabigeena caleyhi salaatu wassalaam fasalkana waxaan ku soo jirnay qofka caalimka ah aadaabta looga baahan yahay inuu kula dhaqmo ee eh, naftiisa taas oon ku sheegnay inay tahay toban iyo laba nooc nooca koowaad inuu allah subxaanahu wa tacaala muraaqabeeyo nooca labaad inuu cilmiga qiimihiisa sharaftiisa dhowro qeybta saddexaad adduunka inuusan macno weyn u arkin tan afaraad in cilmigiisa uusan u adeegsanin inuu jaranjar kaga dhigto inuu adduunyo ku gaaro tan shanaad inuu shaqooyinka hooshooseeya oo qofka ahlucilmiga aan u habbooneen inuu ka fogaado shantaas qodob ayaan soo marnay amaba nowc oo aadaabta isaga qofka caalimka oo cilmiga allah subxana wa tacaala xambaarsan looga baahan ya weeyaan nooca lixaad annowcu saadisu nooca lixaad an yuxaafida qofku inuu ilaaliyo cala alqiyaami u istaagitaan bishacaa'iri alislaami islaamka calaamooyinkiisa iyo shaacairtiisa lagu yaqaano inuu u istaago qofka ood isaga qof u taagan noqdo inuu ilaaliyo weeyaan iyo wa dawaahiri alaxkaami axkaamta shareicada daahirkeeda iyo muuqaalkeeda inuu dhowro weeyaan ka iqaamati salaati salaada oo la ogoo kale fi lmasaajidi masaajid lagu oga liljamaacaati jamaacooyinka lagu ogo weeyaan waxaa idiin qoran liljamaacaat idiin qoran sooma mis filjamaacada idiin qoran ka iqaamati asalaati salaada oo looga fi lmasaajidi liljamaacaat aljamaacaat masaajidda salaadaha jamaacadaha lagu ogo weyaan iyo wa ifshaai salaami salaamta oo la faafiyo lilkhawaasi dadka khaaska ah oo aqoonta iyoama muxuu ahaa mansilada gooni ahaaneed agtiisa ka jooga waa inuu qofka salaamta ku faafiyo iyo walcawaami dadka muslimiinta guud ahaantood cawaamta waa guud ahaan weeyaan dadku usan aqoonin dadku yaqaanaba iwalamri faritaan bilmacruuf wanaaga inuu dadka faro wanahyi inuu ka reebo can ilmunkari munkarka dadka ka reebo weeyaan wasabri waa inuu ku sabra cala aladaa dhibka kusoo gaara bisababi dalika arrinkaas iyo munkarkaas uu reeba iyo wanaagga uu faraa dhibka kusoo gaara oo kasoo haleelana waa inuu ku sabro weeyaan qofka caalimka ah isagoo la jahra oo la dhawaaqa bilxaqi xaqa cinda asalaatiini dadka madaxda agtooda isagoo xaqa ku dhawaaqa weeyaan oonan ayaga kaga baqaynin baadilan weliba dhiibaa nafsahu naftiisana lilaah alla weyne u dhiibaa subxaana wa tacaala jihaadka kan ugu fadliga badan wuxuu nabigeena cadayy sala allahu aleyh ali wasalam kelimad xaq ah oo qof sulaan ahoo madax ah oo weliba sultaannimadiisana ku madax adag oo dadka ku dhibaateeyo oo jaair ah qofkii kelime xaq ku dhahay ayuu nabigu ku sheegay sala allahu aleh ali wasalam inuu jihaad aad u weyn yahay walaa yakhaafu usan ka baqaynin fiihi isaga lowmata laa'imin mid ee tamaeediis uusan uga baqin weeyaan daakiran isagoo xasuusan qowlahu tacaala alla qowlkiis wabir nafsaka maca aladiina wabir calaa maa asaabaka ina dalika min casmi lumuur wabir ku sabar calaa maa dhibaato ku sabar iyo masaaib ku sabar asaabaka kuga dhacday weeyaan ina dalika arrinka isaga ah min casmi lumuuri umuuraha loo qasto qiimaha badan u culculus ayay ka mid tahay weeyaan wamaa kaana wuxuu ahaaday qofku waa inuu ku socda sayidunaa sayidkanaga rasuulula rasuulka al sala allahu alay wasalam ay wahayruhu wamaa kaana wixii ah, u ahaaday sayidunaa sayidkanaga rasul rasuulka allah sal l slem iyo wahayruhu hayrkiis min alambiya ambiyada calayhi dushiisa ay ahaayeen u ahaa ayagana ay ahaayeen waa inuu isna ahaada oo min asabri sabar ah cala aladaa dhibka loo geysanaa tusaalaha ugu dhow nabi ibraahim calayhi salaam waxaa loo geystay dab baa lagu riday dalkiisana laga buriyey nabi luud dhibka geystay waad garanaysaan kadalika tusaalaha ka sii dhow waxaa weeyaan in nabigeenna calayhi salaatu wasalaam caruurtii iyo dadka waala lagu diray markuu daaif tagay kadibna la dhiijiyey madaxiisa dhiigga kada ilaa ay buuxsamaan oo dhibaato loo geystay ayaa ka mida ah weyaan intaas ayad ahna allahuma kfir liqowmii fa inahum laa yaclamuun arju llaha an yukhrija min aslaabihim man yacbuduhu walaa yushriku bihi shaya halkaas ayuu ahaa qowlkooda weyaan naam wamaa kii u kaan ahaaday sayidunaa sayidkanaga rasul rasulka al sal slm alayhi waayruhu ayrkiis min alambiya ambiyada caleyhi dushiisa oo min asabri sabarka calaladaa dhibka lasoo gaarsiinay iyo wamaa shay kaanu ay ahaayeen yataxamaluunahu ay udhabar adeegaan fi llaahi ilaahi awgii tacaala kor ahaaye xataa kaanat ilaa ay kaga ahaata lahum ayaga alcuqbaa cirab wanaagsan ilaa cirab wanaagsan oo diintii islaamka oo ayaga ay wadeen aad ilaahay subxaana wa tacala cirab wanaagsan siiyo amaba gaaladii la halaago ayagana muxuu ah la badbaadiyo ilaa ay mxuu aha ilaahay u sii weeyaan wakadalika sidoo kale qofka caalimka waxaa loogu baahan yahay alqiyaamu inuu u sarakaco ood u istaago biidhaari sunani sunnooyinka diintan uu nabigeenna calayhi salaatu wasalaam muxuu ah ku sheegay waa in qofka u sara kacadu istaaga weeyaan iyo wa ikhmaali lbidci bidcooyinka oo la magac tiro oo la macno tiro ikhmaal waxaa la leeyahay fulaanun rajulun khaamin hebel waa qof qarsoon oon aada loo aqoonin wa fulaanun rajulun mashhuur hebelna waa qof aada loo yaqaano sidoo kale marka bidcada waa inuu ka dhigo shay khaamil ah oo hooseeya oon aad iyo aad aan loo daniynin oo ummadda muxuu ahaa waxyaabaha aan aadka loo aqoonin macnaha aan lahayn uu ku dara weeye arrinta inuuna ka shaqeeyo iyo walqiyaami uu istaagitaan lilaah alla weyne fii umuuri diini fii umuuri diini diinta arimaheeda weyaan arrimihiisa fii umuuri diini diinta umuuraheeda ama umuurihiisa weyaan wamaa shay fiihi isaga uu ku sugnaaday masaalixu lmuslimiina muslimiinta masaalixdooda cala ariiqi jidna uu mara almashruuc ee la jideeyey oo rabbigan subxana wa tacala uu jideeyey walmaslaki ariiqadii almabuuci lesku uumay oo firada waafaqsan weyaan almabuuc ay almuwaafiq lilfira firada waafaqsan weyaan walaa yardaa yuusan ku raali noqonin ama kuma raali noqonay min afcaalihi afcaashiisa aldaahirati ee banaanka ahayd oo muuqatay i walbaainati tii qarsooneed biljaa'izi kii banaana oo minha iyada ka mid a bal ya'hudu wuu qaadanaya nafsahu naftiisa wuxuu ku qaadaya ood ku kalifayaa biaxsaniha camalka kan ugu wanaagsan weyaan iyo akmaliha kan ugu kaamilnimo badan fa ina alculamaa culimada hum lqudwata iyaga ayaa lagu daydaa weyaan wa ilayhim iyaga ayaa almarjicu looga laabtaa fi laxkaami axkaamta shareecada wahum iyagana xujatullah xujada alla weyaan tacala korahay cala caamada ayay mxuua xujo ku yihiin oo allah subxaana watacala ayaga ay wuxuu saar inay caamadii aan diinta aqoonin ay baraan weyaan waqad yuraaqibuhum inuu ilaaliyo ayaa laga yaabaa lilahdi qofqad yuraaqibuhum inuu dhowro ayaa laga yaabaa camigii lilahdi inuu ka qaato canhum xaggooda man waqad yuraaqibuhum inuu ilaaliyo ayaa laga yaabaa cafwan lilahdi canhum inuu ayaga ka qaata man qof laa yanduruuna ayaga aynan eegaynin wayaktadii uu ku daydo bihadihim ariiqooda man laa yaclamuuna qof aynan ogeyn faidaa lam yantafic ilcaalimu qofka caalimka haduusan ku intifaacin bicilmihi cilmigiisa fahayruhu isaga hayrkiis iyo qofka asaga ahayn ay abcadu ka fogaan badan can intifaaci inuu ku intifaaca bihi cilmiga weeyaan kama qaala shaaficiyu imaam shaafici siduu yidhi laysa alcilmu cilmiga muxuu ah ma ahanin maa xufida wixii madax laga qabtay oo la xifdiyey alcilmu cilmiga maa nafaca wixii wax tara weeyaan oo cilmiga naafica ah, kaas ayaa macno e kan la xifdiyey oon lagu camalfalin macno ma laha imaamka caleyhi raxmatullah juziyadan wuxuu baraarujinayaa in allah subxaana wa tacaala ariiqoodii inuu mara oo jidkan dacwada iyo diintan faafinteeda iyo baritaankeeda waxaa weeyaan sidiisaba caqabooyinka iyo dhibaatooyinka horyeela waxaa ugu muhiimsan in qofka la dhibaateeyo sabar uu ubaahan yahy marka sabar ayuu ubaahan yahay in la dhibaateeyo in la caayo in la aflagaaday in la dila in la xabsiyo wamaa ilaa dalika qofka marka inuu dhabar adeego sidii ay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo ambiyadii la midkaha ay ugu mxuuha dhabar inuu ka shaqeeyo qofka inuu sunooyinka banaanka soo dhiga sunnada nabiga alayh slat slaam inuu bidcada magac tiro qiimo tiro weeyaan iyo inuu allah subxaana wa tacaala dartiis umuuraha diinta u istaaga u shaqaynteeda iyo muslimiinta maslaxadooda wixii ku sugan laakiin wuxuu u marayaa jid mashruuca oo allah u baneeyey subxaana wa tacala jid kale uma marayo jid mashruuc waa inuu maro weeyaan iyo ariiqada waafaqsan firada wuxuu imaamka baraarujinaya marka qofka caalimka oo diinta allah subxana wa tacaala xambaarsan waa inuusan ku kaaftoomin waxyaabaha jaa-iskoo bannaan diinta iyo shayga mashruuca ah wax kuu bannaan ood allah kuu bannayy subxaana wa tacaala oo haddii wixii bannaanka aad la timaado khalaas kaaga filan iyo wax ka sarreeya bannaanida jawaaska ka sarreeya oo istixbaab iyo sunnanimo gaara iyo wax wujuub waa maraatibtaas marka martabada shayga waa ay banaanya un hayuusan qaadanin ee wax ka sarreeya oo sunno iyo kaamilnaaqosho iyo dhankaas hala sii aado hala sii aado weeyaan oo sidiisaba ha noqdo qof waxyaabaha muxuu ah wax walba wixii ka wanaagsan ku dhaq maxaa yeelay dhici karta ule imaamka cali raxmatullah inuu qofkaas ilaaliyo camalkiisa salaada tukanaya qof isaga uusan u jeedin iyo qof isaga uusan aqoonin ayaa isaga ku dayan karo oo wax alle wuxuu samaynaa fiirina marka hadii aad tusaale ahaan salaada duhur ayaa tukatay qof ahlu cilmina waa tahay salaada duhur marka hadii afarta ragcad tukato wax lagaa rabo kale ma lahan oo farad wax lagaa rabo farada ma lahan laakiin sunno waxaa jirta la yidhaahdo raatiba ama rawaatib oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu ballan qaaday qofkii laba iyo toban ragcad tukada oo salawaadka raaciya rawaatibta ah inuu muxuu ah khayr badan iyo janno iyo guryo iyo wanaag loo ballan qaaday soo ma jirta marka dadkii way kugu dayarayaan haddii markaad salaadda hor tukato kadibna aad markiiba aad iska dhaqaajiso oodan muxuu ahay sunnaysanin amaba markaad masaajidka soo gasha salaada qabliyada iyo salaadda duhur afarta ka horreysa oo aadan tukanin tusaale ahaan wamaa ilaa dalika waa shay kuu bannaan waa shay kuu bannaan laakiin maadaama aad qof lagu dayana waa inaad marka aad meesha ugu sarrayso oo kamaalka aad la imaado weyaan dad badan ood ujeedin ood fahmaynin ayaa kugu dayani libiskaaga waa inuu muxuuah sidoo kale sunnada waafaqsanaado muuqaalkaada waa inuu sunnada waafaqsanaado cunitaankaada waa inuu sunnada waafaqsanaado cabitaankaada wamaa ilaa daalika marka qofka caalimka ah indhaha lagu wada hayaa sidaa darteed waa inuu muxuu aha qof noqda lagu dayda dhan walbana muxuu aha insha allahu tacala wixii kamaal bashari ah uu isku daya inuu gaaro weeyaan lidaalika wuxuu leeyahay qofka caalimka haddii cilmigiisa uusan ku intifaacaynin yaa kaloo cilmigiisa ku intifaacaya imaam shaafici qowlkiisa soo qaatay oo ah in qofka caalimka ah ama cilmiga wixii la xifdimo ma ahana waa wixii lagu intifaacay oo lagu camal falay weeyaan walihaada sidaa aawadeed cadumat ayay u weynaatay zallatu lcaalimi qofka caalimkan simbiraxadiisa ay u weynaatay weeyaan limaa yataratabu calayha wixii ka ratibma oo ku dhismaa amaba ka imaana darteed oo min almafaasidi mafaasid iyo waxyaaba fasaada weeyaan liiqtidaai innaasi bihi dadka ku kudaysho ay kudayaan awgeed caalim nin aha oo la yaqaanay oo ahlu khayr ahaa oo dadka ay ku dayanayeen haddii hal mar aad m ah dhinac kale u wareego khatar weyaan simbiradiis waa halis lidalika zallat lcaalimka qofka caalimka ah simbiradiis waa in laska ilaaliyo haddii aad dhinac kale kaga jeestana oodba mxuua ah diinta inuu dumiya usoo jeestana sida kuwa qaar ku dhacday nacuudu billahi min mili haula mushkilad kale weyaan lidalika qofka ilaahay cilmiga u siiyey waa inuu cilmigaas ilaaliyo waa inuu aadaabtiisa ilaaliyo waa inuu ku camalfala waa inuu amaal meesha ugu sarraysay waa inuu inuu gaar isku dayo weyaan annawcu saabicu nawca todobaad oo aadaabta qofka caalimka loogu baahan yahay an yuxaafida qofku waa inuu ilaaliyo cala almanduubaati sunnooyinka waa inuu ilaaliya alsharciyati ee sharciga ah alqowliyati ee lagu qowla iyo alficliyati tan la sameeyo weyaan fa waa inuu laazima tilaawata alqur'aani qur alla akhrintiisa subxaana wa tacaala ir allahi dikri all waa inuu laaimata alkarahay biqalbi qalbiga all ka xusa iyo walisaani carabka wakadalika in waa inuu ilaaliyo maa warada wixii soo arooray oo min adacawaati ducooyin ah iyo aladkaari adkaara fii aanaa'i leyli habeenka saacadihiisa iyo wanahaari maalinta weyaan wa min nawafil cibaadaati cibaadaadka kuwooda sunnada ah min asalaati salaada iyo wasiyaami soonka iyo waxaji lbeyti beytka allah oo loo xajay alxaraam ee xurmada badnaa iyo wasalaati kusalin cala nabiyi nabiga lagu saliya waa inuu qofka ilaaliyo weyan sala allahu caleyh waali wasalam fa ina maxabatahu nabiga jaceylkiisa iyo wa ijlaalahu weynayntiisa iyo wa tacdiimuhu wa tacdiimahu weynayntiisa waajibun waajib weeyaan litucaziruuhu wa tuwaqiruuhu tusabixuuhu abcan ee iskale allah iskale subxaanahu wa tacaala waaladabu iyo wa tacdiimuhu weynayntiisana waajibun waa waajib weeyaan waalaadabu ka adaqaadasha oo aadaab lala imaada cinda samaaci ismihi nabigeena calayhi salaatu wasalaam magaciisa marka maqlo in edabti loo baahnaa lala yimaado oo lagu saliyo weeyaan wa dikri sunnatihi waaladabu adab qaadasho cinda samaaci ismihi magaciisa marka la maqlo wa dikri sunnatihi sunnadiisa marka la sheega maluubun waa shay loo baahan wa sunnatu waana sunno weyaan lidalika qofka nabigiisa nabiga ala sl sl magiisa lagu sheega oona nabiga ku salinin khataruu ku jiraa lidalika culimada waxay yidhaahdaan raximahumullah raxmata waasica ahlulxadiidka waa dadka nabigeenna ugu salliga badan sala allahu aleyh ali waslem daa'iman waabadan qaala rasul lah sal slm haakada wa kaana jacfar ibnu maxamed wuxuu ahaa idaa dukira anabiyu nabiga marka la sheegay sala allahu alay waslem cindahu agtiisa isfara lownuhu lownuhu midibkiisa wuu booraabi jiray haruud ahaan ayuu noqon jiray weyaan aad buu isu bedeli jiray wa kaa ibnu qaasim wuxuu ahaa ninka ida dukira nabiyu nabiga marka la sheego sal allahu aleh ali waslm yajifu lisaanuhu carabkiisa ayaa mxuu angegi jiray fii fihi afkiisa ixtiraam iyo xurmo uu nabigu qabo sal allah alay slam haybatan hayba iyo qiimayn uu qiimayna lirasuuli lah rasulka al sal allahu aleh ali waslm iyo weynayn wayanbaqii waxaa haboon lahu qofka caalimka ah ida tala qur'aana qur-aanka alla haduu ahriyo an yatafakara inuu ku fikira fii macaaniihi macnihiisa wa awaamirihi awaamirta iyo wanawaahi waxyaabaha qur uu reebaa weyaan iyo wawacdihi ballanqaadka qur-aanku janno iyo khayraad iyo wanaagu ballanqaada iyo waacidihi goodigii uu qur goodina weyaan oo qofkii caasiyo uu rabbi subxana wataala u goodina iyo waluquuf istaagitaan la ag istaago cinda xuduudihi xuduudda qur-aanku dhigay in la ag istaago oon laga tallaabin qofka waa inuu muxuu ahaa ku dadaalo arrintan oo haboonta weyaan walyaxdarha iska ilaaliyo min nisyaanihi qur-aanka inuu hilmaama bacda xifdihi markuu xifdiyo kadib inuu hilmaamo iska dhowro faqad warada waxaa soo arooray fi lahbaari اnabawiya ahbaarta nabigeena alayh sla slm waxaa soo arooray ma axaadiis baa soo aroortay ama ahbaar yasjuru canaanta can dalika arrinka asaga oo qofka qur-aanka inta xifdiyo kadibna hilmaama adilo waxaa soo aroortay canaananaysa weeyaan walowlaa waxaa haboon an yakuuna inuu ahaado lahu qofka caalimka ah minhu qur-aanka xaggiisa fii kulli yowmin maalin la arka xisib go-on waa inuu muxuu yeesho wey ama qayb go-on raatibun ee joogto ah laa yukhilu bihi uusan muxuu ahaa ku gaboodfalaynin ama uusan dayacaynin weyaan uusan dhimaynin fain ghuliba calayhi haddii laga qaalib noqdo oo arrimo kale iyo mashaaqil kale ay kugu soo boodaan ama ay qof ku soo boodaan fa yowmun maalin iyo wa yowmun maalinna ari maalinaha ahrina weyaan ayada waa adcaf aliimaan meesha ugu hoosaysa weyaan fain cajaza hadduu qofka cajiza fa fii laylatay aulaa waljumca habeenka jumcada iyo habeenka talaadada ha ahriya weyaan haddii qofka uu qof iska noqdo dee uun macnolaawo oo kale hadduu iska noqdo qur-aankiiba aan warka haynin maxaa yeelay lictiyaadi baaalati alashhaali fiiha lictiyaadi baaalati alashhaal shaqooyinka in la cadilo oo la xiro oo la feesteeyo caada noqoshada ay caado noqotay awgeed fiihimaa labadaas habeen weeyaan annaga ma jimcada talaadada noo noo feesta waa ay saasahad mal watigooda ay saasahad jumcada waa iska caam oo muslimiinta dhaqan ahaan laakiin talaadadan waxaa laga yaabaa inay saasu ahayd annaga eh, waxaa laga yaabaa in khamiista iyo waxyaaba lagu dara laakiin kolleyba xilliga qofka firaaqada leeyahay yuu kala joodaa weeyaan caleyh raxmatullah wa qira'ati alqur'aani qur-aanka akhrintiisa oo la dhameeyo fii kulli sabcati ayaamin todoba maalmood oo kasta wirdun waa wirdi xasanan wanaag badan oo maalinta afar juz iyo xoogaha yuu qofka ahrinaya weeyaan warada fi xadiii xadiina uu kuso arooray xadika cbdlahi bn camr caasi radi allahu tacala canhuma fi saxiixayn ayuu kuso arooray weyaan wa camila bihi axmedu ibnu xambal raximah اllah imaam axmed uu ku camal falay wa yuqaalu waxaa la yidhaahdaa oo raggii horaa laga soo naqliye man qara'a alqur'aana qur-aanka qofka akhriya fii kulli sabcatin toddoba maalmoodoo kasta qofka qur-aanka dhammeeyo lam yansahu qatu weligii ma hilmaamo weyaan qofka qur-aanka toddoba maalmood kastoo dhammeeyo hadda la arkaad markaad qofka juz qur-aan ah uu maalinta un ku qeydmo oo soddonkii maalmood uu hal mar qur-aanka dhammeeyo mararka qaarna ay dhacdo in ay maalmaha qaar u gembiyaan oo mashaaqili ay kusoo boodaan goorma xasuusanaya laakiin marka usbuuc kasta qur-aanka intuu kasoo bilaabo suurat alfaatixa naas uu geeya qur-aankii waxaa weeyaan hortiisuu saa u taagnaanaya saas weyaan saasuu kala jeedaa annawcu thaaminu nawc sideedaad oo aadaabta looga baahan yahy qofka caalimka naftiisa inuu la yimaado mucaamalat annaas dadka inuu kula dhaqmo bimakaarimi alakhlaaqi akhlaaqda teeda wanaagga min alaaqat اlwajhi weji furfuran wa ifshaai salaami salaamta oo la faafiyo wa icaami acaami cunada oo mxuu ah dadka la quudiya wa kadmi اlkaydi carada oo la qariyo wa kafi ladaa xumaanka oo dadka laga reebta wa kafi ladaa xumaanta oo laga reebo can naas dadka laga reebo waxtimaalihi in lagaga dulqaato minhum xaggooda markay dhib la yimaadaan lagaga dulqaato waliihaari dadka in loo doora wixii doorka ahoo wanaagsan qofka dadka kale u doora ama dhaqaala noqdo ama qiimo kale ha loo doora cibaadaadka iihaarka ma galaan iyaga waliihaari qofka in loo doora wa tarki listitaari qofka in asaga loo dooro inuu iskaga taga oo asaga halii dooro amaba halii gooya inuu mxuu ahaa dalbada inuu isaga taga walinsaafi iyo qofka inuu cadaalad ku dhaqma qofka caalimka ah, iyo tarki listinsaafi dadku cadaalad u samayna tan hore walinsaaf dadka inuu cadaalad u sameeyo wa tarki listinsaaf isaga cadaalad in loo sameeyo waxbaa laisku yarjijiiday wixiin asaga xaq ula in isaga halii gooye uu yidhahdo inuu iskaga tago oo makaarimilkhlaaq bay ka mid tahay weeyaane wa shukri tafaduli qofkii fadli u sameeyay inuu muxuu ah ku shukriyo ood u mahadnaqo wa ijaada araaxati dadka inuu muxuu aha raaxa iyo meel ay muxuu ku nastaan oo u diyaariyo amaba ha noqoto muxuu ahaa biia tacliimi ho ah wanaagsan amaba environment tacliimi ho ah wanaagsan amaba meel kale lagu nasaba noqoto inuu u diyaariyo wixii aad awoodi karo weyaan ama xataa markii meel la fadhiyo dabci wanaag iyo dadki inay meeshii ay ku nastaan oo ay hadalkii dhegaystaan oo ay dhibaato ay muxuu dareemin inuu hawshaas la imaado weyaan ood ehaysiyo iyo wasacyi shaqayn uu shaqeeyo fii qadaai alxaajaat dadka danahooda inuu guda qofka inuu shaqeeyo iyo wabadliljaahi wejigiisa iyo muxuu ahaa magaciisa inuu bixiyo fi shafaacaati shafaacooyinka iyo ergooyinka halkaa i raac waxaa ila qaba inuu marka mxuu ahaa noqdo qof hawsha ayada u dhaga nugul weyaan iyo wtalaufi inuu isu dabciyo bilfuqaraai fuqarada inuu mu u naxariisto oo u dhimriyo wataxabubi isjeclaysiin ila ljiraani jiraanka mxu inuu isjeclaysiiyo ziyaaro iyo hadiye iyo qool wanaagsan iyo salaam iyo wamaa ilaa dalika iwalaqriba aqribada u xariiriyey warifqi u dhimrin bialabati ardayda u dhimriya weyaan wacaanatihim u kaalmayn iyo wa birihim u samafal kamaa sayati sida imaan doonta insha allahu tacaala intaas ayada qofka caalimka ah ayaa looga baahanya weyaan waidaa ra'aa hadduu arka qofka caalimka man qof musali ah oo laa yuqiimu aanan ogaynin salaatu salaadiisa aan toosanaynin aw ahaaratahu ama weysadiisa aanan toosanaynin aw shayan shay oo min alwaajibaati waajibaadka ka mid ah caleyhi oo dushiisa ahaatay arshadahu wuu hanuuninaya bilufin si sahlan warifqin dhimrin kamaa facala rasuul rasuulka al sala allahu aleh ali waslem maca alcaraabiyi ninka reer baadiyaha alladii kaasoo baala ku kaadiyey fi lmasjidi masjidka wa maca mucaawiyata mucaawiya ibnuxakam siduu ku sameeyey lamaa takalama markuu ku hadlay fi salaati salaada faqradan sideedaad imaamka caleyhi raxmatullah qofka caalimka waxyaabaha aadaabtiisa oo loo baahanya wuxuu ku tilmaamay inay ka mid tahay inuu dadka kula dhaqmo makaarim alakhlaaq dabci wanaag inuu kula dhaqmo nin sheikh ah oo wejiga mxuu ahaa kab ka dhiga oo ummadda qofkii salaamaba xataa salaam aan kaga jawaabaynin oo qofka hor imaada asna aanan salaamaynin salaamna aan ka jawaabaynin qofki gacanta qabtaba mxuuaha iska filga ashmaahanka isaga aadaabti looga baahnaa laftiisa ma ahan weyaan qofku waa inuu mxuu aha furfurnaado waa inuu aadaabta mxuu ahaa uu imaamka sheegay oo cinwaankeeda iyo taytalkeeda uu yahay makaarim alakhlaaq akhlaaqda teeda karaamada badan oo qiimaha badan imaamku marka tafsiil ayuu galay weji furfurnaanta salaamta faafinteeda dadka oo la quudiya carada oo la qariyo dhibka oo dadka laga reebto ee markii ay ku dhibaatayaan oo loo dulqaato markii ay wax in la wadaaga ay noqotana isaga uusan uusan goosanin oo dadka aad muxuu ahaa dadka u doora weyaan u doora sidoo kale markii cadaalad in lasu sameeya ay noqoto waxa laisku qabsada isaga inuu dadka cadaalad u sameeya wixiisan xaqiisan iskaga tanaasula markii qofkii wanaag uu sameeyana uu yihahdo jazaaka allah khayr qof baa koo biyo siiyey khayran uu yihahdo wax loo baahan yahay marka intaasoo dhan ayuu imaamka caleyh raxmatullah tiriyey in loo baahan yahay qayb badan oon muxuu ahaa soo marnay ayuu tiriyey qofka caalimka ah ama cilmiga xambaarsan inuu muxuu akhlaaq dhigto weyaan wuxuu leeyahy marka haddii aad maadaama murshid uu yahay ood ummaddii irshaadina ood dadka tusaalaynaya haddii aad qof salaaddii aanan toosinaynin amaba cibaadaadkiisa qayb ka ah aanan sidii la raba u gudanaynin war jaahil baa tahay waxaan maxay tahay may kulama soo booday arrintayda si dhimrin ah si sahal ah si waxaa weyaan ixtiraam iyo sharaf ay ku jirto ilan qof markaad wax u sheegayso ood leeda saas yeel bini aadamka sidiisa wuxuu ka samaysan yahay anafa ama cizat nafs naftiisa inuu muxuu ahaa wax weyn bay la taho ficlan walaqad karamnaa bani aadam naftan waa karaamaysanta qof marka ogol in muxuu xitaa marka loo naseexayna in dadka dhexdooda war waxaad saax maahan saa yeel in la yidhahdo marna canowgii aad dashayaan xataa ogolayn qof weyn oo akhyaar aho muxuu iska badaa marka lidalia imam shaafici aleh ramat ullah tacamadnii binusxika fi infiraadin wajanibni nasiixata fi jamaaca wuxuu dhihi jiray haddii aad inaad ii nasiixayso ay noqoto waxaa weeyaan igu iila qasad anoo kaligaya igana ilaali inaad igu naseexayso ood muxuu ah igula taliso saayeel saayeel aad tidhahdo meel jamaaca ah maxaa yeelay nusxiga iyo naseexaynta meel la jooga laiskuga naseexayo waa nawc ama qayb fadaaxada ka mid a anna aanan jecleen inaan dhegaysto ee eh, haddii aad warkayga ku caasiso ood arrintayda la timaado marka ha argagixin uu leeyahay haddii aan lagu siinin aطeecataan iyo yeelitaan lagu dhihin waayahay maxaa yeele war nagala tag waxaas in lagu yidhahay u badanta marka qofka haddii aad u naseexaynaysa xataa waa in si gooni ah eh, marka qofka si sahal ah oo fudud saan sooma ahayn qofka in muxuu ahaa eh, lagu yidhahdo ama saasoo kama habooneen muxuu aha seed u aragtaa sida aad masjidii saxdeeday kula tahay wamaa ilaa dalik qofka marka habkaas in madkhal fiican iyo gelitaan wuluuj fiican mxuu ahaa loo galo weyaan lidalika nabigeena sal alla slam siduu imaamka mithaaliyey nin reer baadiyaa masaan oo loo fadhiyey masjidka qayb ka ayuu kaadi la fariistay faytay ayuu kaadi la fariistay hal mara saxaabadii ay la wada istaageen markaasuu yidhi u kaadiya kaadiha ku jarani u kaadiya ninkii halkay kaadida masquul ka dhig masjidkii kaadida ku dhamaystay kadibna markuu dhammaystay ayaa nabiga wuxuu yidhi waxaad yeelaysaa intaad sal allahu alay ali wasalam wadaan biyaa qaado ama danuub ayaa halla qaado meesha lagu shuba siday daahirku noqotay isagana wuu yar wuxuu yidhi waxaad yeeli masaajida ilaahay subxana wa tacaala kaadi iyo musqul iyo looguma talagelin waxaa meeshaan cibaado iyo khayr iyo ayaa loo dhisay ee saa ula bal fiiriy ninkaas haddii aad nabigeenna calayhi salaatu wasalaam saxaabada waxay samaynayeen u u dayn lahay radia allahu ninka maxaa ku dhici horta in la nabareeya ay u badnaan lahayd ko isagana waa reer baadiye waa qofka reer baadiyahana waxaa geesinimo iyo adadayg iyo qof kaloos wax u ogeen iyo ictidaad binafsi iyo waa dhaqankiisa mid alle midka yimaad asna inuu mxuu ahaa seefuu wataa seefta madax kala dhaco saxaabadii qaar mxuu la wada dhaawaco ama qaar la dilo inay dhacdaa dhici lahayd kadalika inay kaadida ku go'do ood ku xanuunsada jiri ay jiri mxuu aha ku dhacdo ayaa suuragal ahalnayd inuu najaaseeyo dharkiisii uu tukan lahaa ayaa dhici lahayd waxaa dhici lahayd masjidka kaalidii hal meel ay muxuu hadda laga dhaqay masjidka dhan iyo macal saxaabadii xataa la dagaalamaysay marka dhibaatooyin badan baa ka ratimi lahaa marka qofka inuu waxyaabahaas ilaaliyo siduu nabigeena samey alai sala slam kadalika waxaa la mid ahaa mucaamim alxakam salaaduu ku jiray markaasaa nin baa tisho wihin dhishooday markaasuu wuxuu yidhi yarxamuka allah hal maray saxaabadii marka ay indhaha kusoo wada taageen oy la yaabeen markaasaa wuxuu yidhi maxaadiiso waa hokla ummaa hooyaday ha gablantay maxad ii fiirinaysaan maxad iga eegaysaan marka sii marka markii salaada laga baxay eemar marka waxay sameeyeen tasfiiq inay muxuu ahay garaacaan ama gacmaha isku garaacaan bilaabeen markaasaa waa marka inay aamusun aan ogaaday ayaan iska aamusun yiri ma ogsoon in salaaddii waquumuu lilaahi qaanitiinadi ayaa ka maqan ayaddaas ayaa ka maqan markii aan dareemo in lii aamusin oan iska aamusay markii salaadii laga baxay ayaa wuxuu leeya ilaahay baan ku dhaartay weligay macallin lamid ma anak nabi maxamed alai sala slam markaasaa wuu ii yeeray meeluu ima canaannu yiri ima xumaynin ima sharaf bahdilin ima dhibaataynin markaasuu yidhi niyo mucaawiyo masaajid waxaa weeyaan salaadan waa dikri iyo qur-aan akhrin ee muxuu ahaa hadalka bini aadamka waxyaabahaas laguma tirigelin waxaad yeelaysaa hawshaas saas ula soco marka ariiqada nabigeena ala sla saas marka qofka caalimka cilmiga xambaarsanna ariiqiis waa kaas weyaan hadda tusaale ahaan qof ayaa mararka qaar waxaa laga yaabaa inuu masjidka dhexdiisa waxyaaba aan habooneen uu samayn waa naga aamus waxaad sheegi ma lahan qofkii in inta loo istaaga garabka la qabto hore loo wada nin waxaan arki jiray gadaaldama ka qayli maryahan ma arka oo waxaa weeyaan eh, salaada maqrib iyo intuu istaago hadallo badan oo xikmo ah eh, oo laakiin aan isku aadanayn sheeg madaxiis in lagu jiraan filaya marka nin akhyaaraha marka daa'iman wa abadan khayr la siiye markuu dhawaaqa oo de cid aamusin kartan lama arka hadalkiis aad buu u sarreeya xitaa halkaa waa laga maqli nin marka waxaan la yaab xikmadiisa u imaanaya markaasu le warna keenta bal horey noo wad saasuu wadaya ilaa marka war adig ma yaa kusoo diri saasuu le yaa kusoo dir adiga ya maadaa laysoo kaa diri ma wacdiga iyo khayrka sheeg marka dhib ma lahan bal ilaa uu ka bixiy masjidka waa dhowr jeeraan ku arkay xikmadda ninkaas khayr la siiye ummadii sunaysanaysay oo lihii ahaa dikriga ku jiray wixii o ayuu kharibaya oo tashushinaya maca dalika isagoo dhan iyo qiimihiisi aanan meel u dhimin waa nin lagu jiro taqriiban ayuu bixinaya waa runta xikmad aad u wanaag badan marka saa in loola dhaqbo dadka ayaa mxuu ahaa khaasatan qofka caalimka ayuu imaamka cali raxmatullah ku talinaya waana ficilka nabigeena caleyhi salat slam annawcu an yuahira inuu nadiifiyo baainahu baainkiisa iyo wadaahirahu daahirkiisa iyo mxuu muuqaalkiisa kore min alakhlaaqi dhaqanada alradii'ati ee liliidan ee hooseeya weeyaan ee xunxun wayacmurahu uu ku camiro bilakhlaaqi dhaqanada iyo abeecadaha almardiyati raaliga laga yahay xagga akhlaaqda iyo abeecadaha raaliga laga yahay cinda allahi caza wajala uma cinda annaas iyo dadka agtoodaba fa min alakhlaaqi alradii'ati akhlaaqda xunxun waxaa ka mid ah alhilu cuqdada qof caalimha cuqdadlaah qof caalim ah oo cilmi xambaarsan oo cuqdadla ah maxay kuu tartay waa rafaadun wasakun qalbiga ku hayo wayaan meeshii iimaanka u geli lahaa khayrka u geli lahaa ducadii ay geli lahayd ayaa buuxda faa'ido ma lahan caaliminimo iyo cuqdad meel cuqdadla meel islama galayo wayaan iyo walxasadi xasadnimo iyo walbaqi qooq iyo walghadab cara loo carooda ligayr illaahi tacaala ilahay waxaan ahayn dartii loo carooda iyo walkhishu khiyaano iyo walkibru kibir iyo walriyaa istutus iyo walcujbi qofka inuu iscajabiyo oo isaga qiimo isu arka iwasumcati in laga sheego inuu mxuu aha ama la sheego inuu raadiyo walbukhli bakhaylnimo iwalkhubti xumaan iyo walbatar qooq iyo walamac mamanaan iyo damac aad u liidan iyo walfaqruq faanitaan iyo walkhulayaala faan kibir kibir ahaan mxuu aha kibir iyo faan isku jira iyo watanaafus qofka inuu mxuu aha dadka kula xagxagtamo oo tartan xun uu kula gala fi dunya addunyada nin culimo ah oo dadka mxuuha caamada la jiidanaa iyo dadkii mxuu ahaa oo maanta labatanka isku dhegan yihin waa mishkilad weyaan tijaarada wax banaan dhibaato aleh ah wa lidalika waxa wey qofka inuu la jijiito waa mishkilad imaam shaafici waxyaaba laga soo naqliy waxaa ka mid ah ka kala duwanaadeena inuu leeyahay addunya jiifatun mustaxiilatun alayha calayha kilaabun hamuha ijtidaabuha fain tajtanibha takun silman liahliha wain tajtadibha naasacta kilaabuha adduunyada waa bakti weliba isbedelay saasuu ku tilmaamaya baktiga isbedelay oo waxaa weeyaan eh, gogo-oy eeye dul jooga eeyaha marka shaqo kale ma hayaan inay soo jiitaan oy muxuu ahaa midba lug soo jiita mid dhag soo jiita mid haakada ayaa waxaa weeyaan dhaqankooda uu yahay marka wuxuu leeyahay haddii aad adduunyadaas faraha kala baxdo oo duurka aad ka marto takun silman liahliha dadka muxuu aha adduunyada waad ka badbaadi ninka wanaagsana akhyaarka sheekhi hadii aad marka aad la jiidatana ood adduunyadii iyo mxua baktigii aad mxuuah faraha la gashana naasacadka waxaa kugula dooda ayuu leey kilaabuha eeyihii ku dhegnaa marka nin culimo ah oo ummadda dhan ay ku dayanayso oo waxaa weeyaan ay dirac iyo baati iyo wax maa ilaa dalika ay isla jiidanayaan qof muxuu ahaa inuu dukan lagay ama qof gaal ahba waa mushkilad wey lidalika xataa acmaasha qofka uu culimada ah in acmaal aanan jiijiidasho ay noqoto weeyaan nacam marka qofka caalimka ah inuu waxyaabaha iska ilaaliyo weeyaan waxyaabaha xunxun aada iska ilaaliyo oo dhaqanada xunxun ah iyo wa tanaafusi muxuu ahaa isla jiidasho fi dunya adduunyada qofka oo tartan adag uu u galo weeyaan iyo almubaahaat inuu ku faantamo fiiha biha iyada oo intuu muxuu aha dhaqaalo yar ilahay siiy subxana kadibna uu dadka ugu faantamo oo waxyaabaha ceebta oon loo baahnayn oo liidan oo qofka caalimka ah guud ahaan muslimiinta aan ku habooneen iyo almudaahanatu xaqa oo adduunye lagu bedasho mudaahanada waxaa la yihahdaa laba shay ayaa jirta oo isku magac dhow oona kala macno ah almudaaraatu walmudaahanatu mudaaraat waa shay bannaan mudaahanadana waa shay aanan bannaaneyn mudaaraadka waxaa la yihahdaa badlu dunyaa min ajli xifdi addiin in qofka adduunyadiisa uu dhiibo amaba muxuu ahaa waxyaabo badan oo asaga xaqiisa uu dhiibo si diinta uu dhowra diinta allah subxana wa tacaala mudaahanadana waxaa la yidhahdaa badlu ddiin min ajli dunya in diintaadii aad dhiibto ood bixiso amaba xaqa allah subxana wa taala aad u dayacdo adduunye awgeed weeyaan marka mudaahanada lama ogola xaqa oo adduun looga taga ayaa mudaahanada la yihahda weyaan iwatazayun isqurxin linaas dadka la isu qurxiyo oo qurxin eh, inaad macno leedahay oad qiimo badan tahay oo amaad dadku isu muujisa adna aadan saa ahayn weyaan iyo xubulmadxi in la ammaana inuu jeclaado bimaa lam yafcal wuxuusan falin iyo walcamaa inuu qofka ka indhabeelo can cuyuubi nafsi naftiisa ceebaha ay leedahay qofka naftiisa misaa ay leedahay qof walba annaga naga mid ah misaa uu leeyahay lama koobi kara wuuna yaqaana walba laakiin inuu iska ndhitiro iska ndhitiro taasaa mushkiladda ah. walishtiqaal inuu kaga mashquulo canha ceebihiisa bicuyuubi alkhalqi naftiisa ceebaheeda bicuyuubi alkhalqi khalqiga ceebahooda wuu kaga mashquulay iyo walxamiyati qabyaalada iyo waxyaabahan qofka inuu muxuu ahaa eh, soo taagnaaday iyo alcasabiyatu casabiyad oo qofka muxuu aha u tacasuba ood wax muxuu ahaa eh, eh, qabyaalada iyo dal iyo muxuu aha gobol iyo wixii la midka qofka waxyaabaha ceebta ay ka tahay weyaan <clears throat> marka nin sheekoo qabyaalaysta ah waa nin fiican sooma hee qabyaaladiista hee soomaalida waxay dhaheen sheekh tolkii kama janna ama fiqii tolkii kama janna sax maaha tolkii haddii ay naar galaan maxaad uhorkacaysaa sax maaha marka casabiyada iyo xamiyada iyo waxyaabahaas qofka inuu iska ilaaliyo sheekha ah waxayna xataa keenaysaa qofka inaan waba laga dhegaysan marka dambe inaan waxba laga dhegaysano cilmigiisu macno beela ayay keenaysaa weyaan arinta yada marka macnaheeda ma qofka inuu silat raxim qabiilkiis iyo qaraabadiis inuu xiriiriyo wax dhibaato ku sugan ma waa shay jaaiza oo banaan oo banaanka taallo weyaan laakiin tan la waa qabyaalada oo sida xun loo adeegsana qofka muxuu ahaay uu la imaana waxyaaba aan loo baahnayn iyo waraqba qofka inuu jeclaasho iyo warahba iyo baqitaan ligayr illah alla hayrkiis iyo walibatu walghiiba iyo xanta iyo wanamiimata iskudirka iyo albuhtaan been abuurka iyo alkadib beenta iyo alfuxshi afxumida fi lqowli qowlka xaggiis muxuu ahaa waxyaaba xun lala imaada iyo waxtiqaar naas dadka loo xaqira walow kaanuu duunahu isagahaba ka sokeeyeene oo ha ka eh, liidanaadeene weyaan falxadar inuu ka degtoonaadxadar degtoonaasho uu ka degtoonaado min hadihi sifaati calaamooyinkaas iyo sifooyinkaas alkhabiiat ee xunxun iyo alakhlaaqi akhlaaqda alradiilati ee aadka muxuu aha baabu kuli sharin sharna arka albaabkeeda weeyaan bal hiya iyada ayaa ashar shar kulluhu dhammaantii a ah weeyaan marka intaas oo calaamado ah oo laga soo bilaaba cuqda cuqdadlownimada ilaa inta u dambaysa laga soo gaara qofka mu'minka ah guud ahaan gaar ahaanna qofka caalimka o ah, ahlucilmiga ah inuu ka digtoonaado weeyaan waqad buliya waxaa lagu imtixaamay bacdu asxaabi nufuus dadka eh, naafafyaalka waqad buliya lagu imtixaamay bacdu asxaabi nufuusi alkhabiia nafafyaalka xunxun dadka u saaxiibka qaarkood waxaa lagu imtixaamay oo min fuqahaai zamaan zamankan aan joogna waa zamankii qarnigii sideedaad weeyaane min fuqahaai zamaani zamankan aan joogna muxuu ahaa fuqahadeeda ka mid ah bikaiirin in badan oo min hadihi sifaat sifooyinka hadda aan sheegnay ka mid ah ayaa lagu imtixaamay ilaa man casama allahu qof waa alla tacaala korahay walaa gaar ahaan alxasadu xasadka iwalcujbu qofka inuu naftiisa la yaabo oo cajabisa iwariyaa istutuska iwa ixtiqaar annaas dadka oo la xaqira intaas ayaa lagu imtixaami weyaan haddii qarnigii sideedaad uu sidaa yahay bal qarnigii shan iyo tobanaadna bal ka warramo oon hadda annaga ku sugannahay waa wax khatar a weeyaan wa adwiyatu hadihi albaliya intaasoo balaaye maxaa u dawo marka sheikhow wa adwiyatu hadi albaliya balooyinka iyagaa iyo imtixaanada iyagaa daawooyinkeeda waxaa weeyaan wa adwiyat hadi lbaliyati balooyinkan oo noocaana oo imtixaanka ah daawooyinkoodana mustawfaa waxaa lagu dhammaashitiray oo lagu oofsaday oo lagu kulmiyey fii kutubi raqaa'iqi kutubaha raqaa'iqda loo yaqaano oo qalbiga adilada jilciso oo aayadaha iyo axaadiista iyo aqwaasha lagu jamciyey ayaa waxaa weyaan lagu oofsaday oy ku dhex yeelaan halka uu doonta faman araada qofkii doona tatiira nafsi naftiis inuu ka nadiifiyo minha waxyaabahaas xunxun iyo akhlaaqda liidan fa calayhi dushiisa ha ahaato oo ha akhristo oo ha soo gato oo ha barto bitilka kutubi kutubaha iyaga weeyaan wa min anfaciha kuwa ugu nafci badan ayuu ka ahaa ayuu ka mid ahaaday kitaabu ricaayati ninka la ayaa ka mid a ah kitaabkaas raximahu llah yuqaalu wa min adwiyati alxasadi xasadka daawooyinkiis waxaa ka mid ah gooni ahaan markuu guud ahaan ka waramay ayuu gooni ahaan mid walbana ishaaraya waxyaabaha lagu daweeyey lidalika waa la asadku waa khatar maa khala waxay yidhahdaan maa khala jasadu min xasad walaakina alkariima yukhfiihi walla'iima yubdiih jir kama muxuu ahay khaali noqdo oo kama banaanaado xaasidnimo walow khafiif ha noqdee inta badan qofka inuu waxasdo jirka bini aadamka muxuu ahaa inuu ka khaali noqdo waa yar tahay ilaa qof nadiifiyey oo muxuu ahaa alla baqitaankiis ku nadiifiyey waa gooni laakiin waxay yidhahdaan qofka inkaarqabaha ah oo la'iimka ah bannaanku la soo istaaga qofka akhyaarta ahna xaasinimadii muqtadayaadkeedi waxay keensanaysa ayuu qaryaa weyaan oo ma kuma dhaqaaqa waxay xasidnimada keensanaysa ilaan qof marka qofku u xasdo waxay keensanaysaa nicmadaas uu ku xasdaa inuu ka shaqeeya siday ugu zuuli lahayd laakiin qofka kariimka oo qiimaha lah uma tallaaba qaadaya lakiin qofka la'iimka ah uu ku tallaaba qaadaya saasay yidhahdaan weyaan wamin adwiyat alxasadi xasadka muxuu daawooyinkiisa waxaa ka mid ah ayaa la yidhahdaa alfikru qofka inuu ku fikra biannahu xasadka ictiraadun waa ka hor imaaditaan cala allahi alla laga hor yimaada subxaanahu wa tacaala fii xikmatihi xikmadiisa almuqtadiyati keentay arinta ayada iyo wa takhsiisi lmaxsuudi qofka la xasdaa ku khaas yeelitaan ou rabbi ku khaas yeelay binicmati nicmou ku khaas yeelay weeyaan nicmadan qofkaaad ku xaasisayso yaa bixiyey allah subxaanahu wa ama cilmi ha noqdo ama cibaado ha noqoto amaba jamaal ha ama mansib ha noqdo amaba wax kale ha noqdeena nicmo kastoo qofkaad ku xasaysa man aladii habaa man aladii wahab waman aladii acطaa yaa bixiyey allah subxaana wa tacaala marka waxay ka dhigantay inaad leeda allow ninkan inaad waxaan siiso waad ku khaldantay kuma habooneen sida ayada haddii aad marka aad halkaas ay ku timaado ood xaasidnimadii inay taas u dhiganta aad ogaato markaad waad ka istaagaysaa weyaan lidalika kama qaala shaacir اlcarabi qofka gabyaaga carabiga siduu u yidhi fain taqdabuu min qismat illaahi baynana fallaahu id lam yurdikum kaana absara fain taqdabuu haddii aad carootaan ood ka carootaan min qismat illaahi alla qaybinta u qaybiyey baynana annaga uu noo kala qaybiyey adinkana qayb uu idin siiyey annagana uu qaybna siiyey oo laga yaabo inuu annaga noo badiya allah subxaana wa tacaala haddii ka carootaan qismadaas allah subxaana wa tacaala faallaahu alla weyne id lam yuctikum aw lam yurdikum alla goortu uusan idin raalligaraynin kaana wuxuu ahaa absaraa mid aad iyo aad mxuu ahay aqoon idiin leh oo idin yaqaano ayuu ahaa weyaan isaga ayaana meelaha maslaxada ah aad uu aqoon badan mxu haddii aad ba alla qeybtiisa ku qanci weyday inkaar baa kugu dhacday waa markaa maca maa fiihi wixii ku sugan kii maxsuudka ah iska hurdaya kii waxaasdaana maanto idil dhibaa haysto weyaan iyo wa tacab ilqalbi qalbiga tacaabadiisa iyo wa tacdiibihi cadaabitaankiisa ku cadaabo qalbigiisa bimaa darara bimaa laa darara wax dhib ugu sugnayn cala almaxsuudi qofka la xastaa weyaan wa min adwiyati alcujbi qofka isla yaabitaanka asaga iscajabiyo daawooyinkeedana waxaa ka mid ah, an yadkura inuu qofka xusa ana cilmahu ama uu xasuusta ana cilmahu cilmigiisa iyo wa fahmahu fahmigiisa iyo wa jawdati dihnihi maskaxdiisa nadiifnimadeeda iyo mxuuaha keliyarnimadeeda iyo wa fasaaxatihi fasaaxadiisa iyo wagayri dalika min anicami nicmooyinka fadlun waa fadli oo min allahi alla weyne xaggiis ka haatay caleyhi dushiisa xaggiisa uga ahaatay allah xaggiisa ay ugu timid fadligaas wa amaanatun waa amaano oo cindahu agtiisa ahaatay liyarcaha inuu ilaaliyo xaq raycayaata xaqnimadeeda inuu ilaaliyo looga baahan weeyaan wa ana muciyahu kan siiye iyaaha nicmada siiyey qaadirun wuu awooda calaa salbiha inuu ka siibo ood ka qaada minhu xaggiisa weyaan fii arfati caynin ilmiriqsi ama ilbiriqsi inuu kaga qaado waxaa weyaan awood buu leeyahay qofka inuu taxasuusta nicmadan aad ku faarayso ood maanta la santaagi oo macnaha kulala ilaah subxana wa tacala isaga ayaa bixiyey inuu daqiiqad kaaga qaadana waxba balcaam ibn bacura ninka la dhihi jiray weyaane maa cullimahu wixii la baray aw maa calimahu wuxuu bartay fii arfati cayn ilmirqsi ninka balcaam ibn bacura la yidhahdo siduu imaam nasaa-i fii kitaab tafsir uu ku wariyey cabdullahi bn mascuud wuxuu le muxuu ahaa radia allahu tacala an ardaha markuu ahrinayay qowl allahi tabaaraka wa tacala fasirayey watlu calayhim nabaa aladii aataynaahu aayaatina watlu nabi allow ku dul ahri calayhim dushooda naba aladii kii khabarkiisii aataynaahu aan siinay aayaatina aayaadkanaga aan siinay diin iyo cilmi ayaa lagu shubay weyaan fansalaqa kadibna ka siibmay minha iyada faatbacahu kadibna muxuu ahaa u raacay ashayaanu shayaan oo shayaan muxuu ahaa nasiir fa kaana kadibna ahaaday meel haawiina ninka asaga wuxuu yidhi huwa isaga balcaam ibnu bacura weyaan sanadkiisana waa saxiix ninka isaga ah waxyaabaha laga soo naqliya oo la sheegay waxaa ka mid ah nabi muuse in uu habaaro ayaa loo diray marka ninka isaga ah cilmiga u xambaarsanaa markii baa laga siibay qiso dheer ayuu leeyahay israa'iiliyaad badanna oo muxuu ahaa qisas israa'iiliyaad oo badan oo kuso arortay way jirtaa marka calcumuum ninkaasuu ku matalay imaamka cali raxmatullah kamaa suliba sidii looga siibay balcaami ninka la yihahda maa cullima wixii la baray fii arfata caynin il mirqsigeed ama calima wuxuu bartay weyaan wamaa dalika arrinka asagana ma ahan cala allah laweyne bicasiizin mid muxuu ahaa alla cajiis geliso oo asaga alla uusan awoodin ma ahan weyaan kadibna imaamku wuxuu qoray qowl allahi tabaaraka watacaala afa aaminuu makr allah alla makrigiisa iyo alla subxaana wa tacaala ciqaabkiisa miyay ka aamin noqdeen weeyaan wa min adwiyati riyaai istutuska qofka wax istutuso daawooyinkeeda waxaa ka mid ah ayuu ka mid ahaaday alfikru qofka inuu ku fikira biana alkhalqa khalqiga kulluhum dhammaantood laa yaqdiruuna ma awoodaan calaa nafcihi inay wax ku taartaan bimaa shay lam yaqdihi uusan qadarin allaahu alla weyne u qadarin lahu isaga weeyaan walaa calaa dayrihi inay ku dhibaateeyaan bimaa lam yaqdirhu alla wuxuusan qadarin allahu alla weyne tacala karay caleyhi dushiisa falima maxaaba marka aad yuxbitu qofku u burburinaya ood u baabi'inaya camalahu camalkiisa oo yudiiru u dhibaataynaya diinahu oo yushqila uu mashquulinaya nafsahu naftiisa bimuraacaati man qof ilaalintiis iyo dabagelgelkiis laa yamliku uusan u awoodin lahu isaga fi lxaqiiqa sida dhabta nafcan nafci walaa duran walaa daran dhibaato uusan awoodin maxaa iskugu dhibaataynaysa khalqiga anad aragtay dhammaantood alla abuurtay isagaa irsaaqday isagaa wax siista isagaa wuxuu raba u diida isagaa ku raba kor u qaada isagaa ka raba hoos mariya adiga ummaddan waxba kama tarayst maxay isu maadaa khalaqtay maya maadaa indhaha siisay maya maadaa maskaxda siisay maadaa caqliga siisay maadaa carabka siisay maadaa maalka siisay maadaa awoodda siisay maadaa fikirka siisay abadan wax marka aadan tabar ulahayn isku dhibin isku midaa marka taas ayaa qof waxyaabaha rayada iyo muxuu ahaa sumcadda ahna waxaa weeyaan keena marka qofka isaga ah noocaas adigana sidaas oo kale indhaha maqalka dhaqaalaha wanaagga khayrka ad haysata mayaa ku siiyey waa maya maxaad ka eegaysaa marka iyagii maaad allihii kusii eeg salaadaadii soonkaadii zakadaadii qowlkaadii muxuu ahaa wiaad ku talaaba qaadays waaad kaharaysa alla marka ku ilaali weyaan ila waxba kuma tari karaan xadiidkan waad garanaysaan uu nabigeena calayhi salaat salaam uu caddeeyey haddii ummadda alwalu walaakhiru kii u horrey iyo kii u dambeeyey jinni insi haddii ay dhammaantood qofka ay damcaan inay wax ku taraan ma taaran karaan haddii ayna wax ku dhibaatay inay damcaanna waxba kuma dhibaatayn karaan waaleyhi marka qofka maxaa iska tusaysa qof bini aadamna haba yaraatay wax macaan ood ku dhisan yihi ma lahan qof inuu ku ammaano ama ku sheegsheego waxba kuma kordhin karo waxbana kaama reebi karo macaana allaha alla weyne lala qabo tacala qalbigii marka aad bini aadamkan ku ilaalinayso oo isagaad faraha baxday waxaa loo sheegaya marka warninkan waa istutuse waa mxuu aha waa shuufaale mxu dana ka gelina saas ayaa qalbigood lagu ridaya iwa qubxi sariiratihi sirtiisa xumaanteedii kamaa saxa sida ku ansaxtay fi lxadiidi man samaca dadka qofki ismamaqashiyo samaca allaahu bihi ilaahay baa ceebihiisa iyo xumaanyaalkiisa ummadda usoo bandhiga weyaan oo dadka maqashiyo waman raa qofkii dadka istutusiyo raaa allahu bihi ilaahay baa dadka tusiya ceebahiisoo bannaanka usoo dhiga weeyaan mi xadiidka waa xadiid saxiix imam buhari muslim ayaa wariyey jundub bin cabdilahijundub ayaa laga wariyay xadidka weyaan wa min adwiyati ixtiqaari naas dadka xaqiritaankooda daawooyinka lagu daweeye waxaa ka mid ah tadaburu qowlihi tacala qowlka alla in lagu tadaburo laa yaskar yayna ku jeesjeesin qowmin qola min qowmin qola casaa waxaa dhici karta an yakuunuu inay ahaadaan khayran kuwa ka khayr badan wa qaala tacala alle wuxuu yidhi ina anaga khalaqnaakum waa idinka uunay min dakarin lab iyo wa unha dhidig wajacalnaakum waxaa idinka yeelnay shucuuban shacbiyaala iyo qabaa'ila qabiilooyin litacarafuu inaas garataan baan u yeelnay ina akramakum kan idinkugu karaamada badan cinda allah alla weyne agtiisa atqaakum kan idinkugu cabsida badan weeyaan wa qaala tacala alle wuxuu yidhi falaa tusakuu ha dahirina oo ha ammaanina anfusakum nafyaalkiina huwa alla weyn ay aclam ogaan qofka la xaqira huwa asaga adharu mid dahaaro badan oo nadiifnimo badan cinda allahi alla weyna agtiisa qalban xagga qalbiga oo aska nadiifsan oo daahiritaan badan camalan xagga camalka wa akhlasa mxuu ahaa u baraxtir badan niyatan xagga niyada ilaahay weyan subxana wa tacala aayadahaas qofka inuu marka hadduu marba aayadahaas iyo dhankaas fiiriyo dadka inuu mxuu yaso qof qof raafraafa qof bisinka aan si fiican akhrin karin qof aan hadalka caddaysan karin qof aanan shilan haysanin qof aanan magac lahayn qof aanan mxuu ahaa xitaa mararka qaar laga yaaba inuu ku dhaca macaasi ha xaqirin waxaa laga yaabaa qofkaas macaasida ku dhacay inuu int macaasidaas ay ku xambaarto inuu allah subxaana wa tacaala intuu cadamadiisa ay ku soo dhacdo kadibna towba keena kadibna oohin iyo awba iyo noqosho iyo towba uu la imaado kadibna uu mxuu aha kaa saramaro janna la geliya adigana xaqiraadaas darteed aad naar alla ku madad subxaana wa tacala marka qofka inuu daa'iman wa abadan uu u arka qof alla qofka muslima inuu asaa ka qiimo badan yahay si kasta xitaa macaasiya ugu muuqata weyaan nacam xaqiraadaas si naftiis ugu bixiyo kamaa qiila sidii loo yidhi ina allaha alla weyne tacaala waa qowl uu soo naqliyey imaamka cali raxmat ullah sanad waxbana aan u haynin aan loo haynin weyaan ina allaha alla weyne tacala ka rahay akhfaa wuxuu qariyey alaaatun alaaatan saddex wuxuu ku qariyey fii alaaa saddex saddex uu ku dhex qariyey waliyahu weligiis wuxuu ku qariyey fii cibaadihi waa hadal sax laakiin oo inta hadda raggaan raggaa fadhiyo inkastoo muxuu ahaa eh, aladiina aamanuu kaanuu yattaquun qofka ahlu iimaan oo taqwala uu weli alla yahay lakiin wuxuu waa maraatib bimanaazil maraatib bimanaazil weeyaan marka waliyahu weligiisa wuxuu ku qariy fii cibaadihi addoomihiisa waridaahu alla raalliyaashadiisna wuxuu ku qariyay fii taacatihi taacadiisa iltamisuha fi alashri awaakhir oo kale muxuu ahaa eh, eh, leylatulqadarkii in laga raadiyo uu nabigeena cadey sal sl tobanka dambe waxaa weeyaan cibaadadaas Eh, qofka markuu ilaahay la kulmana la kulmiya cafwan ah, ah, markuu alla la kulmiya leylatulqadarka rido allau helaya subxana wa tacala cibaadadii lagu dhex qariy wa qadabahu alla caradiisana waxaa lagu qariifiyey macaasihi alla in lagu caasiyo wa min alakhlaaqi almardiyati akhlaaqda xumeed waan soo sheegnay sooma imaamku soo sheegay aleh raxmatullah akhlaaqda marka wanaagsan oo raalliga laga yahayna waxaa ka mid ah tawbati tawbada qofku daa'ima walikhlaasi cibaadada oo alla loo barax tiro cid kale la wadaajinin qofki inuu daaimo iwalyaqiin yaqiin iwtaqwa alla kabaqitaan iwasabri sabr iwaridaa raallahasha iwalqanaacati qofka inuu wixii allah uu siiy subxana watacala ku qanca iwzuhd adduunkan oo qofka uu ku dhex zaahido iwtawakul farqi baa jira fi dunya wazuhd can dunya kan lisfari waxaa weya azuhdu fi dunya adduunyada adoo mxuu ah kudhex jira inaad kudhex zaahido laakiin adduunka inaad mxu inaad uga baxdo maya weyaan tacmiirka wixii loo baahnaa ayaa meesha ka baxa wtawakul talasaarasha iyo wtafwiid ilaahay oo arrimahaada u bandhiga subxaana wa tacaala iyo wa salaamat albaain baainkaada iyo muxuuaha waxyaabaha ku qarsoon inay nadiif ahaadaan oo ay nabad qabaan iyo xusna danni malaha oo loo wanaajiyey muslimiinta iyo watajaawuz qofku inuu iska dhaafiyo iska cafiyo iska cafiyo iyo xusn khuluq abci wanaagga iyo waruyat alixsaan wanaagga lagu sameeye qofka inuu dareemo oo wa qofka koob biyo ku siiy inaad mxuu ah wax weyn inuu ku sameeyey aad ogaato weyaan iyo wa shukri nicmati nicmada uu alla kuu galay subxana watacala aad ku shukrisa wakadalika ayda uma mxuu ahaa shukriga nicmada lagu galo binaadamka lagu gala inaad ku shukrisa weyaan iyo washafaqati inaad qofka u naxa ood u xanuunsa alai calaa khalqi ilah khalqi alla subxaana watacaala calaa khalqi ilah khalqi alla tacala alla korahay iyo walxayaa inuu qofka ka xishooda min allahi alla inaa ku xishooda subxana watacala markuu munkaraad inuu la dhunta u damca uu ka xishooda adoo qaawan had inaad qur-aan akhrisa suuragal mata adoo qaawana masquul ku jira inaad qur-aan akhriso waa maya yaad ka xishoonaysa ayaa kuu jeeda allah subxaana wa tacaala kadalika inaadoo soom inaad biyo cabto suuragal mat waa maya yaad ka xishoonaysa allah subxaana wa tacaala kadalika waxaa weeyaan bini aadanka inaad ka xishootana iyadna waa loo baahanya weyaan alxayaa laa yaati ila bikhayr alxayaa alxayaa qofka inuu ka xishoodo min allah alla weyne tacala ka raaya min anasa dadka ka xishooda weyaan iwa maxabat illahi tacala allah inuu qofka jeclaada kor ahaaye hiya alkhasla aljaamica wa maxabat ullahi alla jaceylkiisa waa jumlo wamaxabat llahi alla jaceylkiisa tacaala alla kor ahaye hiya iyada alkhaslatu waa sifa aljaamicatu ururisa oo kulmisa limaxaasini sifaati sifooyinka kuwooda susuuban kulliha dhammaanteed wainamaa in kalemaana tataxaqaqu arintaas oo alla jaceylkiisa waxay ku xaqiiqoobaysa ay ku sugnaanaysaa bimutaabacati rasuuli sala allah alay slem bimutaabacati rasul rasuulka in la raaca sala allahu aleh waali waslem ay ku xaqiiqoobaysaa siduu alla u wa tacaala qul in kuntum tuxibuuna allah fattabicuunii yuxbibkum allah yakfir lakum dunuubakum qul nabi alla waxaa tirahdaa in kuntum haddii aad tihiin tuxibuuna kuwa jecel allaha la weyne fattabicuunii ani isoo raaco nabi maxameda yuxbib ha jeclaado kum adinka allahu alla weyne yuxbibkum ha idin jeclaado yuxbibkum ha idin jeclaado allahu alla weyne wayakfir hadhaafa lakum adinka dunuubakum dambiyaalkiina weyaan noocaas marka in wax alla wixii wanaagsan oo makaarim alakhlaaq inuu la imaado wax all masaawi ahlaaq ahlaaq xumida iyo dhaqan xumida wixii ahna uu qofka fogaado qofka caalimka ah waxa loo baahan yahi weyaan qofkii intaa laga waayo caalima marka baabkiis kuma aadano annawc alcashiru nooc muxuuah tobanaad oo qofka caalimka ah aadaabta laga baahan yahy naftiis inuu ula yimaado dawaamu alxirsi dadaal daa'imnimadiis cala alsdiyaadi inuu cilmiga kororsado bimulaasamati aljiddi dadaal iyo dhabnimo inuu laazimo iw ijtihaadi dadaal weeyaan iw almuwaadabati inuu qofka daa'imo calaa wadaa'ifi awraadi awraadda wadiifooyinkeeda oo min alcibaadati cibaadada qofka wardiga uu leeyahay wardi oo asaga u go-on muxuu ahaa ku dadaala waxaana loo baahan wardiga qofka daa'ima waxyaabaha cibaadaadka iska mulaqa waa iska mulaq laakiin wixii muxuu ahaa aad meel ku goyn oo si mucayan aad u goyna inuu nusuusu haysta ayaa loo baahan yah si uusan ugu dhicin ibtidaac min alcibaadaati minanacam calaa wadaa'ifi awraadi awraadda wadiifadeeda oo min alcibaadati cibaada walishtiqaal iyo shaqayna oo cibaada mxu laga shaqeey weyaan wlishhaal maxaa idin qoran wlishhaal baa idin qoran wlishhaal qofka inuu mxuu nafta mashquuliyo qiraa'atan wax akrin iyo waiqra'an dad wax u akrin inuu nafta ku mashquuliyo iyo wamutaalacatan iyo inuu kitaabaha taalacdo ood kitaaba raacdo weeyaan wa fikran inuu mxuuaha ku fikra cilmigii iyo wa tacliiqan inuu mxuu ahaa qoraallo yaro mxu dhinacyaha saaran uu saaro weeyaan iyo wa xifdan iyo tasniifan kitaaba inuu qoro ood kitaabo alifo iyo wa baxan inuu sameeyo ood waxaa weeyaan in dood cilmiyeedya la sameeyo intaas waa qofka caalimka ah, waa inuu ku jiro weyaan intaasoo dhanna waxay iskugu biyoshubanayaan iskugu biyohoorayaan in qofka cilmigiis uu sii kordho haddii aad cilmigaada kordhin ood cilmigaada meel taagnaado wax badan baa hallaabay culimada waxay yidhahdaan qofka caalimka ah ama qofka aalibcilmiga ah waa inaad maalin kasta masaail cusub u kororsado haddii kale wuu guraya waxay tusaale usoo qaataan saxan ama xeero meel dhig kadibna markaad meel dhigtid biyo ku shub iskaga tag marka lix bilood waa meel xiran oo wax cabaa iyo wax muxuu ah aan la arkaynin guri ku xir iskaga lix bilood marka aad muxuuah kadib usoo laabato biyihii meesha ku jirayaan cid cabtay lama arko meel daadatayna lama arka ay gurayaan tabahuraa ku dhaca kadibna habeen walba meeshii ay joogeen calaamahaan ay u muuqanaysaa waxaad arkaysaa marka saas wareeg saas ilaa biyihii ay ka dhammaadaan ayaad u arkaysaa waxay leeyihin marka qofka haddii cilmi intuu barta cilmiga usan sii kororsanin ama cilmiga usan sii qof markuu cilmiga bixina cilmiga kordhaya cilmiga usan kororsanin saas u tabauraya wuxuu noqonayaa caamo kan ugu liidanu noqonaya waa geed biyo ku dhexangegisay sheegi jireen laakiin qofka cilmiga inta qayb ka qaatay kadibna cilmiga sii wata oo maalinta masalo kororsana waxay ku miaalaan haddii tusaale ahaan biyaha halkaa la dhigo kadibna korna fuusta biyo la mxuu ahaa kor looga xiro kadibna fuustadaas meel yar laga duleeliye kadibna saacad kadib ama laba saac kadib hal dhibac ay kusoo dhacaysa meesha yada kusoo tifqayso biyihii ama iyagoo buux dhaafay ama iyagoo intii ay ahaayeen aha loo imaanay ay leeyihiin marka cilmiga daa'iman kulla yowm qofku waa inuu muxuu ku dadaalo inuu masale cusub inuu cilmi cusub kororsada haddii kale waxaa weeyaan tabaqura ku dhici kadibna uu qalalaya saasaan u malayn jiray unbuu weligiis maa marka mala unbuu ku jiray saasay ahaan jir saas wahaakada maasha marka waxay noqonaysaa muxuu aha baab kale ayuu qofka caalimka noqonaya inuu marka wa ka horsado waa loo baahan yahy ayb walaa yudayaca waa inuusan mxuua ku dayacin qofka caalimka ah shay shay oo min awqaati cumrihi umrigiisa watiyaalkiisa waqhtiyaalka cumrigiisa ka mid ah fii hayri maa shay hayrkiis huwa isagaba bisadadihi u isaga ku dhex jiro weeyaan hawsha uu haayo oo min alcilmi cilmiga oo alcamali cilmigaoo lagu camal falo waxaan ahayn waa inuusan waqhtigiisa ku dayacin weeyaan ilaa biqadri daruura daruurada qadarkeedoo kale mooyane ilan masquulaad u baahan tahay weysaad u baahan tahay waxaad u baahan tahay cunno inaad cuntaad u baahan tahay cunnadii aad cunaysa inaad soo shaqaystaad u baahan tahay xaaskaaga adeegay kaaga baahan yihiin ilmahaad adeegay kaaga baahan yihiin wamaa ilaa dalika waxyaabaha daruurada qadarkeeda mooyane ilaa biqadari daruura daruuradii maxua qadarkeeda mooyane oo min aklin cunitaani wa shurbin cabitaan aw nawmin ama hurda aw istiraaxatin muxuu qofka inuu nasta limalalin daal dartii uu nasto aw adaa'i xaqin aw adaa xaqi zawjatin xaas xaqiis gudashadii aw zaa'irin qofku soo booqday aw taxsiili quutin qof lasoo booqday miyaad aragtay markii lasoo booqo telefoon saa ugu mashquulsan ya amaba jornaal iska akhrisana dadkii muxuu ahaa eh, martidan ay u fadhiyaan kuwaas ma joornaalladii baabka ma hadda waxaa weeyaan bahalkan telefoonka qof baa gurigiisa lagu soo booqonaya intuu telefoonka waxaas muxuu ahaa xas ku tuuri lahaa meelaha ku tuuri lahaa oo u tafaruqi lahaa dadka u yimid inuu ixtiraamo inuu karaameeyo ayuu waxaa laga yaaba inu muxuu aha telefoon saa u mashquulsanaado waa asmada iyo belada hadda noo soo korortay oo u baahan dawa muxuu ahaa bulshada in laga daway u baahan weeyaan hal guri a laga yaabaa waxaa ku nool shan qof aabbihiiaa ku nool hooyadiiaa ku nool waxaa ku nool saddex cunug oo saddexda cunug baqaangaar oo mid al telefoon u haysta waxaa weeyaan waa sumuud kulli mayd dad maydaho muxuua qof hurdaa ma jira hal qof ma hurda dhammaanna waxaa w wada mayd marmara laga yaaba qof qolii la sheekaysanay inuu mxuua qosol ka soo boodo ood maqasha muxuu ahaa haakada madaha bulshada markaad waa sii tegay waxaa kasii furfurma eh, isku xirnaanta bulshada lidaalika khaliijka ayaa warar qaar waxay sameeyaan markii annaga waa roonahay lakiin ummadaha khaliijka iyo eh, dinkaar baa ka dhacday runtii xaqiiqatan waxaad malayn kartaan ma idmaan indhahayga waxaan saaray qof telefoonka inta qabatimay oo facebookan iyo waxyaabahan eh, bulshada ay ku xirinayan inta qabatimay salaadii kaga tagay oo cunadii kaga tagay cunadii in la qulaamiya ayaa lagu sigaraya oo qubayska kaga tago bil ama laba bilood inuusan qabaysanin ay dhici karto oo hurdada kaga tagay oo telefoonka isagoo haya ayuu la dhacaya markuu soo kacana wax u horeeyo musqushi xataa markuu gala hore u qaadanaya adhabti heer markii dambe inta loo gurmada ya xaqiiqa loo gurmada indhaygan saaray qofka asaga ah waa in loo gurmado oo waxaa weeyaan kadibna musqusha lagu dhex si loogu qabayo ya oo ciyaalka kale heerkaas gaari xaramka geeyey inta la aada oo hakadaa iyo marka mushkiladaasaa ku dhacday dadka ayaga marka markay arrintaa ku dhacday waxyaaba ay sameyn waxaa ka a ah, markii ay leeyihiin jalasaad cayliya wa ay leeyihiin oo muxuu ahaa faamilka ayaa inta laga baxa magaalada laga baxa ayaa mararka qaar waxaa loo baxaa meelo banaan iyaa loo baxaa amaba dadkii isku qowska ah oo mxuua ah hoose ayaa fadhiyo bil iyo waxbay leeyihiin xilligaas oo kale waxaa weeyaan albaabka waxaa dhigayaa dembiil dembiishaas nin kasta telefoonkiisa wuu daminaya ku ridaya abadan albaabka qofaa fadhiyaba xaaraanay ka waxay leeyihin war labadan saac ama saddexdan sac isla fadhin aqala shay aan insaannimada iyo biniaadamnimada aan soo noqson walaalnimada aan soo noqson on iska warqabna wal inteen ya annaga hadda waa arrin nagu socoto runtii u baahan in bulshada eh, lagu baraarujiyo weeyaan nacam aw adaaya xaqi zawjatin xaas xaqiis gudashadii aw zaa'irin qof soo booqday aw taxsiili quutin ama quudkiisa qofki inuu soo xasiliyo ood biilka raadiyo wahayrihi iyo hayrkii mima yuxtaaju ilayh wixii loo baahan yahay aw lialamin ama xanuun aad qofka ugu go-o cilmigii ood ugu yara muxuu ahaa daaho ama od ugu muxuu maqnaada aw hayrihi ama xanuun oo mima yatacadaru mima shaygii cudur daarmaya oo suuragal uusanan macahu isaga maciisa alishtiaal cilmiga in laga shaqeeyo faina baqiyata cumra mumin qofka muminka cumrigiisa inta soo hartay laa qiimata lahu intii aan sheegnay oo cilmigaas iyo camalkaas iyo waxyaabaha daruuriyaadka iyo xaajadaas gudashadiisa wixii aan ahayn wix intaa ka haray iyo qofkii biil raasashadii wixii ka haray waxaan ahayn laa qiimata lahu qiima mala sheekh waad arkaysaan xafidahu llah markuu shali ka masalada cumriga daraad uu masalada cumriga jumcadii khudbadii saddexdu u qaybiyey qayb waxay ahayd cibaado oo cilmigii iyo waxaana soo geli qaybna waxay ahayd in manaaficdii qofki wuxuu muxuu ku intifaacayo biilki iyo wixii la midka ah qayb saddexaad waxay ahayd waqtiga raaxada iyo nasashada hurdada iyo wixii la midka weeyaan nacam fa ina baqiyata cumr mumin qofka muminka cumrigiisa inta soo hartay laa qiimata lahu qiima malahan weeyaan waman istawa qofkii uu sinaaday yowmaahu labadiisi maalmood ay sinaadaan fa huwa maqbuunun waa qof la jiiray ama la taraaray weyaan waa qof muxuu ahaa qof la dardaray sooma maqlin qof la dhacay oo kale weyaan maqbuun wa kaana bacduhum barkood waxay ahayn laa yatruku midaanan ka tegin alishtiqaala inuu ka shaqeeyo muxuu ahaa cilmiga ood cilmiga barto licuruudi maradin marad soo diritaankii mxuuaha kaana wuxuu ahaa yastashfi mid muxuu ahaa ku dawa dalbo oo ku caafimaad dalba ilcilmi cilmiga oo yashtaqilu mxuuha cilmiga ka shaqeey biqadri imkaan intuu awoodo weeyaan idaa maridnaa tadaawaynaa bidikrikum wanatruku dikra ikhlaalan fanantakisu idaa maridnaa haddii aan xanuunsana tadaawaynaa waxaan isku dawayn jirna bidikrikum sheegitaankiina koley cilmiga un dhankaa la aad weeyaan wanatruku dikra waxaa weyaan waxaan ka tegi jirnay sheegitaanka iyo sheegsheega ikhlaalan annagoo muxuu ahay wax dhimayno oo khalad samaynayna fanantakisu kadibna waxaa weyaan hoos baan udhacayna weyaan wadalika maxaa yeeley liana darajata alcilmi cilmiga darajadiisa darajatu wiraasati alambiyaai ambiyada dhaxalkooda darajadooda darajadiisa weyaan walaa tunaalu lmacaali waxyaabaha sarsar laguma gaara ila bishiqi lanfusi nafti dhibkeeda mooyane wa fii saxiixi muslim waxaa ku sugan can yaxya abi kaiirin laga wariyey qaala inuu yihi yaxya ibni abi kaiir laa yustataacu lama awooda alcilmu cilmiga biraaxati ljismi jismiga oo iska raaxaysano barwaaqaysan cilmi laguma gaaro weyaan waa in jirka meelo badan dhibaato ay ka soo gaarto wa fi lxadiidi xufat iljannatu jannada waxaa lagu hareereeyey bilmakaari naftu waxay jeceshahay cilmigana ah waxaa weya waxyaabaha jannada lagu gaaro waxyaabaha ugu muhiimsan ayuu ka mid yahay xadidka waa xadiid imaam muslim bukhari labadaba ay soo saareen weyaan turiidiina ma waxaad doonaysaa nafay idraaka almacaali waxyaabaha sarsara inaad ku gaarta rakiisatan si sahal ah oo rakiis inaad ku gaarta shinida muxuu ah cirbadaheeda waa inay kugu dhacaan oy ku qaniinto weyaan inaad malab iska leefleefto macaan badan ayna ku taamanin waasha la yihahdo shinne hadda alxamdullah shilmaad yar lagu soo helaya lakiin raggi hore ma heli jirin wa kamaa qiila sidii loo yiri cilmigana saasuu ahaa cilmiga laftirkiisa dhibaato badan loo mari jiri lamaanta maad aragtaan wax haba yaraatee takliifa telefonkan baad qaadanaysaa sheekh hebel sheekh hebel kala dordooro weyaan maca dalika uhdiga cilmigan od arkaysa meesha mara wa kamaa qiila sidii loo yidhi laa taxsab ilmajda tamran anta akiluhu waa la yihahdaa tabluqu lmajda xataa talca sabra laa taxsab ha malin almajda sharafta iyo cilmiga iyo wanaagga tamran timir oo anta aakiluhu aad iska cuncunays timir macaanka badan inaad afka ku ridanaysa malayn sharafta in lagu gaara arrinta ayada laa tabluqu lmajda sharaf oo cilmigaad ugu sarreeya ma gaaraysid xataa talcaqa ilaa aad ka leefleefto asabra sibirka sibir khalaadkiis waa taqanan sooma intuu leegyahay wa qaala shaafici wuxuu yidhi imaam shaafici raximah llah xaqun waxaa xaq calaa alabati alcilmi dadka cilmiga dalba buluqa gaayati juhdihim dadaalkooda meesha ugu sarraysa inay gaaraan fi listiktaari badsasho min cilmihi cilmigiisa qofka uu badsado iyo wasabri inuu ku sabra calaa kulli caridin shay kastaoo soo dirsa duuna alabihi oo cilmiga dalabkiisa muxuu ahaa ka xijaabo weyaan ikhlaasi niyati niyada qofka inuu mxuu aha baraxtira lilahi alla weyne tacala koraaya fii idraaki cilmihi cilmigiisa gaaritaankiisa nasan nas ama aayad ama xadiid ha noqda waistinbaatan iyo cilmiga naska qur-aanka iyo sunada wixi lagala soo baxa ha noqdeen weyaan iyo waraqba iyo doonitaan ila allah alla weyne oo qofka muxuu ahaa uu doono uu ka mxuuah weydiisto weyaane fi lcawni calayhi inuu cilmigu u kaalmeeyo wa qaala rabic ibnu sulaymaan wuxuu yidhi lam ara shaaficiya imaam shaafici maan arkin raximah llah aakilan isagoo cuno cunaa binahaarin maalin walaa naa'iman isagoo jiif bileylin habeen liishtiqaalihi ku mashquulsan yahin bitasniifi cilmiga qoritaankiisa weeyaan wamaca daalika iyadoo arrintaa ay jirto falaa yaxmilu qofka kuma xambaara nafsahu naftiisa min dalika cilmigaas raadintiisa fowqa aaqatiha waxayna awoodin oo wax iyada ka sareeya kuma xambaara weeyaan kay laa tasama si ay u daalin awatamalla ay u noogin fa rubamaa waxaa dhici oy mxuu cararto weeyaan nafratan carareetaan iyo baxsasho laa yumkinuhu uusan awood u heli doonin tadaaruka inuu ka daba tago marba haddii ay mxuu ahaa bilig tiraahda baswa bal yakuunu wuxuu ahaan amru amarkiisa fii dalika qasdan dhexdhexaad ayuu ku wadayaa weeyaan nafta ma in la siro marna aad yara seexiso marna aad haakada wa kullu insaanin qof la arkaba absara isaga ayaa ku aqoon badan binafsihi naftiisa qof baa waxaa laga yaaba sideed qofna waxaa weyaan saddex saaca ku filan marka qof walba intii mxuu ahaa ugu filan ayuu la imaanayaa marka sidaas ayaa nafta loo sasabaya cilmigana eh, loogu xambaaraya wadhanaada wallah aclam sala allah waslm ala abdin rasul mustafa